بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد waxaynu ku soo jirnay safiinatu najaagi ayaan ku soo jirnay ama matnu safiinati najaat baynu ku soo jirnay waxaynu inoo dhammaaday weysaysiga iyo wuduuga waxaanan gelaynaa niyada fasalka niyada iyo biyaha ayaynu ka warbixinaynaa faslun anniyatu niyadu qasdu shayi waa shayga oo loo qasdo muqtarinan kii oo lala xidhiidhinayo bificlihi ficilkiisa lala xidhiidhinayo wa maxaluhaa niyada maxalkeega iyo meesheeduna alqalbu qalbiga weeyaan wa watalafudu ku hadal bihaa niyada lagu hadlaana sunnatun sunno weeyaan wa waqtuhaa waqtiga niyaduna cinda gasli awali juz-in waa juska koobaad maydhigiisa agtiisa oo min alwajhi wejiga ka tirsan wa tartiibu tartiibka la kala tartiibinayaana alaa yuqadama waa inaan la hormarin cudwun xubinna calaa cudwin xubinka kale laga hormarin faslu almaau biyuhu qaliilu waa kuwa yar iyo wa kahiirun kuwa fara badan alqaliilu kuwa yari maa kuwa weeyaan duuna alqolatayn laba qolatayn ka hooseeya ama ka yar walkathiiru kuwa faraha badanina qolataani waa laba qolataan iyo fa akharu ka sii fara badan alqaliilu kuwa yari yatanajasu way nijaasoobi biwuquuci najaasati nijaaso ku dhacda fiihi dhexdiisa ku dhacda ayay ku nijaasoobi wain lam yataayar iyayna doorsoominbe wain lam yataayar doorsoonba yuuna la imanin walmaau biyaha alkaiiru faraha badanina laa yatanajasu ma nijaasoobayaan ilaa idaa taayara marka ay doorsoomaan dacmuhu dhadhankooga ama dhadhankiisa aw lownuhu ama midabkiisa aw riixuhu ama urtiisu mooyaane culima waxaynu halkan haddaba aynu arki doonaa biidn illaahi tacaala fasalka aan kaga warbixinayno ama aan kaga hadlayno niyada niyada ayuu sheekhu fasal gaara ka dhigay niyada waxaynu ognahay cashirkeenii shalay toole aynu ku soo jirnay ama aan maraynay weysaysiga markaan ka warbixinaynay lixda rukni niyadaaba ugu horreysayba haddaba niyadu shalay toddoba mabxas ama toddoba xukun ay qaadatay ayaynu soo aragnay toddoba qodob iyo toddoba xukun oo niyadu ay qaadatay ayaynu soo aragnay mabaaxidta niyadu toddobay ahayd soo caynka ama hayn sheekhu mas'ale gaara ah ayuu niyadii ka dhigay muhimaddeeda ayuuna caddaynayaa todobada xukun ee niyadu ay lahaydna saddex ka ah ayuu sheekhu ka warbixinaya laba mas'alo oo arkaantii ka ah ayuu sheekhu si gaara soo celiyey labadaa mas'alo midi waa niyada midina waa tartiibka sow shalay maynaan soo dhiganin niyadiiyo tartiibkaba soo weysaysiga kamid maaha in arkaantii afruudshiisii niyada iyo tartiibkuba weysada way ku jireen haddaba sheekhu mar labaad buu inoo soo celiyey niyadii tartiibkiina mar labaad buu inoo soo celiyey muhimmad ay leeyihiin dartood ayuu u sheekhu usoo celiyey uu doonayaa inuu inagu adkeeyo ama aynu iska hubino faslun anniyatu niyadu qasdu shayi waa shay loo qasdo muqtarinan adigoo xidhiidhinaya bificlihi ficilkiisa xidhiidhinaya oo markaaba ficilka raacinaya niyada sheekhu halkaa wuxuu ka eegay xaqiiqadeedii niye maxaa loo yaqaanaa ma maa huwa xaqiiqatu niya waa in shayga markaad niyooto islamarkaaba aad samayso kaasaa niye la odhanaya shaygaa ma niyootay ficilkana raaci deg deg haddii shayga aad niyootood qalbiga ka doonto si degdegana aad ficilka u raacin waydo ama qasad baa la odhanayaa ama cazima la odhanaya cazmi baa la odhanayaa cazmi waa cazmi waa go-aan waad go-aansatay uun laakiin niyadii lagu idlaaqi maayo sheekheennu markuu tacriifiyey wuxuu yidhi anniyatu qasdu shayi waa shay loo qasdo shaygaasi kuu dooni ha noqdo ama salaad ha ahaado ama zake ha ahaado ama soon ha ahaado ama weysaysi ha ahaado waa qasdu shayi shayga in loo qasdo muqtarinan adoo la xidhiidhinaya bificlihi ficilkiisii isla markaad sidaa ugu qasadoba hadana raaci maxay ficil ahaan raaci oo markaaba ficilkii ka dabagee intaa sheekhu muxuu kaga baxay qodobkaa muxuu kaga baxay niyadii ayuu qodobkaa kaga baxay xaqiiqadeedu waxa ay tahay xaqiiqatu niya ayuu halkaa kaga baxay maxalka niyada ayuu inoogu xijisiiyey wa maxaluhaa niyada maxalkeegu alqalbu waa qalbiga niyada maxalkeegu waa maxay buu sheekhu yidhi waa qalbiga marka aad shay niyoonayso qalbigaa laga niyoodaaye carabkaan kaga dhawaaqaya kuma anfacayso waxaa culimadu dhammaan isku waafaqeen maaha xataa mas'alo khilaafiya qaadibatan aimadu waxay isku waafaqeen weysaysiga haddaad ku dhawaaqdo ood carabka nawaytul wuduu'a aad ka tidhaa carabka haddaad kaga dhawaaqdo kioo qalbiga aan kuugu jirin qalbiga kuugumaba jiraba carabka unbaad kaga dhawaaqday wax alla wax weyseah oo kuu jirtaa ma jirto haddii aad qalbiga oo qura ka niyootana aimadu dhammaan waxay isku waafaqeen weysadaadu inay sax noqon weysadaadu inay sax noqon waa mas'ale aan khilaaf xataa khilaaf ma leh qalbi carabka kaga dhawaaqin ee qalbiga aad ka niyooto oo niyadaasoo qura intaad niyooto aad weysaysato inay weysadaadu sax tahay waa itifaaq bayna ala'ima itifaaq bayna ala'ima haddaad carabkoo qura kaga dhawaaqdo oo qalbigaaga laga waayana inayna salaadina kuu jiraynin weysana ku jiraynin waa itifaaq bayna ala'ima haddaad labadaba isku darto qalbigana aad ka niyooto carabkana aad kaga dhawaaqdo waa mas'aladaa mas'alada laga hadlayaa ee khilaaf kale sheekheenu talafudka uu sunno ku tilmaamayaa waa mas'aladaa sixada wuduuga niyada ayay ku xidhnayd wuu ku ansaxayaa mirley xataa haddaad ku dhawaaqdo weysadii way ku ansaxaysaa weysadii hataa haddaad ku dhawaaqdo nawaytu lwuduu'a tiraa weysadii way ku ansaxaysaa laakiin dhawaaqaasi ma cibaada mise waa nin sheekeeyo hadlay unbaa tahay nawaytulwudu haddaad tidhaahdo dhawaaqa aad ku dhawaaqday ma cibaado ayaynu u qiimayna inuu sunnaynu odhan mise waxaad loo qiimaynaya nin iska hadlay nin weysiisay iyo nin yoo hadlay dee hadal unbaad ka soo qaadaysaa hadal uun wax alla wax aynu aynu odhanayno cibaado ahaan buu qofkaasi ajri dheeraada dhawaaqaa ugu helayaa ma jirto horta taa ogow wa maxaluhaa niyada maxalkeegu alqalbu qalbiga weeyaan halka wax laga niyoodaana waa qalbiga watalafudu in lagu hadlo bihaa niyadu sunnatun sunno weeyi in lagu hadlaana sunne ayay noqonaysaa sheekeenu sunanimada talafudka xagee buu ka keenay wuxuu ka keenay talafudka niyadu waa sunno markuu ku leeyahay waxaa jira waxyaabaha qaar oo haddaad niyooto aan kaa soconaynin shay haddaad niyooto aan kaa soconayn baa jira ilaayad ku dhawaaqdo oo maxaa kamid uu dalaaq la yimaad ninbaa dalaaqle caaskiisiibuu niyooday inuu furo haddaad niyooto islaanta inaad furto dee kaa furmi mayso haddaad niyooto inaad furto kaa furmi mayso ilaayood ku dhawaaqdo haddaad nader la timaado ood damacdo inaad nader gasho naderkaa dee kugu waajibi maayo ilaayood ku dhawaaqdo ood naderkii dee soo saarto oo dawaaqii la timaado maadaama oo haddaba axkaam noocaasa oo dhawaaq u baahani ay jiraysay sheekhu wuxuu u qaatay in tanna lagu dhawaaqayo kelidiina ma aha runtii culimo kale oo ku wehelisaa way jirtaa oo talafudka ragga qaarkood jaa'is bay ku tilmaameen ragga qaarkoodna mustaxab bay ku tilmaameen ragga qaarkoodna sunnay ku tilmaameen ragga qaarkoodna bidcay ku tilmaameen waad haysaa waa atalafud atalafudu biniya intaasoo tilmaan aba culimmadu way ku tilmaameen adigu waxaa muhiimka ah waysadaada waa inaad og tahay ilin cibaadaad samaynaysaayoo rabbigaabaad u dhowaanaysaaye waa inaad og tahay waysadaada talafudkaasi inuuna waxba wax alla wax u soo kordhinaya ayna jirin shay uu usoo kordhinaya haba yaraate eh oo waysadaada kusoo kordhaysaa horta ma jirto taa ogow watalafudu ku hadalka bihaa niyada lagu hadlaa sunnatun sunno weeye wuxuu hi waxaan u deliishaday inay sunno tahay liyusaacida lisaanu alqalba qalbiga iyo carabku hay iscaawiyaan intaasay iga tahay buu yidhi sheekhu waxaa kaloo yidhi waxaan u daliishaday qiyaas aan uga qiyaasanayo xajka ayaan u odhanayaa inay sunno tahay waa qodobkii saddexaad sheekhu afar qodob buuba markaa ka warramay qodobka koobaad waa ta saddex waa qodobkii waxaan doonaya cafwan ah, saddex qodob buu ka hadlay wa waqtuhaa niyada waqtigeegu waa kii saddexaad goormaa la niyoonayaa shay kasta bilowgiisa ayaa la niyoon wa waqtuhaa niyada waqtigeegu cinda gasli awali juz'in waa juska koobaad maydigiisa agtiisa xubinka koobaad ee weysada ah marka aad maydhayso ayaad niyooni cinda awali gasli juzin oo min alweji hadda halkaasi waa min alweji wey oo wejigiya xubinka koobaad ee wejiga a ah markaad maydhaysid juska ugu horeeya ayaa lagaa rabaa inaad niyooto juska ugu horeeyaad niyoonaysaa niyadiibuu halkaa waktiga la niyoonayo ayuu sheekhu halkaa inoogu taabtay haddaba culimada qaarkoodna mas'aladan marka ay sheegayaan hadda sheekeena waad aragtaayo wuxuuna yihi cinda awali asli juzin buu ina yihi soosaa idinma qorna maxaa inoo qoran cinda awali ghasli juzin baa inoo qoran waa juska koobaad ee la maydhayo bilowgiisa hore saasuu ku yidhi bilowgiisa hore culimadu waxay yidhahdeen hadaan markaan farxalanayo aan weysaysi niyoodo ka waran farxalka hore ama markaan luqluqanayo aan weysaysi niyoodo ka waran ama markaan cadanayo cadayanayo aan weysaysi niyoodo ka waran ama markaan sandahirsanayo aan weysaysi niyoodo ka waran waxay culimadu leeyihiin waxyaabaha hore oo dhan niyada aada niyootaa maa tanfac kuma anfacayso waxaa lagaa rabaa wejiga maydhigiisa marka aad soo gaadho marka inaad niyooto laakiin haddaad weysaysi niyooto sawaabkii sunnaha ayaa kuu xasilaya kuwa hore haddaad niyooto kuwa hore haddaad niyooto adoo luqluqanaya haddaad weysaysi niyooto laakiin luqluqii debnahaa ad maydho intaa ad maydho intaasaa maydhantay markaad luqluqanaysay waa kuu sax luqluqa waad ku niyoon kartaa intaasaa dee wejigiiun baa laga soo qaaday nin luqluqanaya lagaa soo qaadi maayo nin wejigii maydhayun baa lagaa soo qaaday oo baa wejigiia halkan unbaa wejigii lasoo qaadaya wixii ka horeeyeyna bilaa hawaab bay kaa noqonayaan faraxalkii iyo sandaahirsigii iyo waxyaabihii ka horreeya waajibaadka waxaan ahayn oo dhan bilaa hawaab ku noqonayaan markaa hawaab qofku kama helayo cadaygana kolle way noo iman doontaa waa masale khilaafiya oo cadaygu inuu yahay sunanta daakhiliga ah iyo inuu yahay sunanta khaarijiga ah waa masale khilaafiya oo laysku hayo weeyi cadayga goormaa la cadaydaa waxaa isku haya xataa labada nin ee fuqahaa shaaficiya oo la odhan karo way ugu aqoon badnaayeen labada sheekh ee qamarayinka loo yaqaan way isku khilaafeen cadaygu halkuu dhaco qole waxay yidhaahdeen cadaygu farxalku ka horeeya qolena waxay yidhahdeen mey cadaygu wuxuu ka dambeeyaa ayo farxalka kolkaa cadayo kadib farxalo qolana mey farxalo kadib cadayo xilliga aad halka ay isku qabteen waa halkaa waxaynu leenahay hadaba sheikhu wuxuu yidhi wawaqtuhaa niyada waktigeegu waa waqtu niya waa cinda gasli awali juzin juska koobaad maydhigiisa agtiisa oo min alweji wejiga ah wa tartiibu tartiibkuna alaa yuqadama yaan la hormarinin cudwun xubin calaa cudwin xubinka kale yaan laga hormarinin tartiibkiina sheekh wuu soo yar celiyey oo wuxuu yihi tartiibka yaan shayna shayga kale laga horreysiinin waxaynu nidhi tartiib la'aanta dhowr suuro ayay culimadu sawiraan oo ay yidhaahdiin tartiib la'aan baa la sawiran karaa wax bilaa tartiiba waa la sawiran karaa bay yidhaahdeen wax bilaa tartiiba o haddaan lugaha ka bilaabo weysadayda oon wejiga ugu dambeysiiyo weysada marmar baa la sawiran karaa baynu nidhi waa imise jeer inaan weysaysto afar jeer haddaan weysaysto afarta jeerba aan lukada lugaha ka bilaabo marka afraad markaan dhamaystirto iska tukaa la odhanaya waad weyse qabtaaye afar jeeroo min lugaha aan ka bilaabayo say suurtagal u tahay haddaan lugaha ka bilaabo ni lugahaan maydhayaa idhaa luguhu may ii jiraan iima jiraan dee xubinkii ka horreeyaan lasoo maydhin haddaan markaan lugaha maydheen haddana idhaada ka waran gacmahaan maydhaya gacmuhu may madaxaan masaxaya madaxu mu ii jiraa may muxuu iigu jiri waaye kii ka horreeyey baa ayaadan maydhin tartiibkii baad ka tagtay ma gacmahaan haddana maydhay markaan madaxii maydhay gacmuhu may ii jiraan may iima jiraan gacmuhu maxaa sababay kii ka horreeye wejigiya baan maydh waxaan ku gebagebeeyey ugu dambayntii wejiga wejiga markaan maydhayo niyadiina way timid wejigii may jiraa weysadii idlaydeen lugaha ka soo bilaabay xubin quraa ii jire waa xubinkee xubin quraa ii jire waa xubinkee waa wejigo qura haddana mar labaad baan lugihii ka soo bilaabay mar labaad haddaan lugaha ka soo bilaabo xubin baa ii jiraya markaa labaadna waa xubinkee marka labaad ee lugaha ka soo bilaabo xubinka ii jiraya muxuu noqonayaa dee wejigii hore usoo jiray gacmaha ii jiraya mar saddexaad haddana haddaan lugaha ka soo bilaabo xubin baa ii jiraya waa xubinkee waa madaxa marka afraad ka waran yaa ii jiraya marka afraad een bilaabo lugaha ii jiraya war waad qabtaa iska tuko laakiin xaaraan baad ku dhacday dee oo xaggeed kaga dhacday israafka yaa israafka kuu ogolaa biyaha sidan ad u daadaadinayso yaa kuu ogolaa waad weyse qabtaa ee iska tuko intaas tartiibkii halkaasoo kale waad aragtaa culimadu fuqahadu waxay yidhaahdeen war mas'aladaa lafteeda tartiibku wuu iska jiraayo waad aragtaa in wejigii un laga soo bilaabay tartiibkii wuu jiraa masaladaa lafteeda waa bilaa tartiib aan na bay yidhahdeen waxaa si fiican loogu sawiray tartiib la qofka janaabada kabiirada a qaba janaabada weyn qofka junubka ah xadadka weyn qofka qaba ama junubka ah ee bilaa weysadana ah marka uu maydhanayo wuu maydhanaya maxaa dhacaya tartiibkii ma looga baahan yahay ya loogama baahna iminka maalan anigoo maydhanayoo janaabo qaba bilaa weysana ah ayaan berkad yaroo halkan ku taalla ku dhacay waan muquurtuun waan soo mar qurun baan sidaa umuquurtuun waan soo baxay janaabadiina ma jirto waysadiina waa caadide tartiib lama ilaalinayo markaa qasabadaa iga sarraysun baan isku furayaayo waa ii waan weyse qabaa labadiiba labadii xadadba way iga rafcoomayaanoo abarkiina wuu ka kacayaa meesha askarkuna waayo qaacidaa tidhaahda shayga yari wuxuu hoos galaa sidiisaba muxuu hoos galaa ka weyn buu hoos galaa iminka nin dhalinyar ihi hadduu zinaysto shareecada islaamku maxay ku waajibisay nin dhalinyar hadduu zinaysto boqol jeedal in lagu dhufto soo maaha nin reerlihi haddaba inuu hadduu zinaystana maxaa lagu waajibiyey in he in in maxaan ku dhaha dhagax lagu dilo soo maaha ma nidhaahnaa haddaba horta boqolkii jeedalna ha laga jaro kadibna dhagixii ha lagu dilo ma saasaynu odhan mise dhagaxa unba kaga wada filan dhagaxa unba kaga wada filan waayo jeedalkii wuu yaraa jeedalkii wuu yaraayo wuxuu ku hoos baaba'ay halkii dhagaxanuunbu iska hoos galay weysaduu xadadku markuu xadadka yar yahay weysada loo baahan yahay ee janaabana ay kugu timaadeed jirhmaydi u baahato weysadii waxay iska hoosgelaysaa un halkii si toosunbay hoosgelaysaa halkii tartiib ma jiro markaana culimadu waxay yidhaahdeen haddii janaabo qofkani uu junub yahay bilaa weysena uu yahay uu soo maydho wuu maydhay labada lugood mooyaane labada lugood baa ku qalalan labada lugood maadan maydhanin markaaad maydhato ee labada lugood aad maraysid ee labada lugood iyagoo ku qalalan adan weli maydhanin ayay kaadi ku qabatay kaadi baa ku qabatayoo suuliga ad gashay oo waad soo kaadiday markaad soo kaadiday markaad soo kaadiday labadii lugood baa ku dhiman maogtahay eeg ayaad soo noqotay ood haddana xamaamkii ku soo noqotay janaabadii may kaa kor kacday mise labada lugood baa ku engegan labada lugood bay janaabadii kaaga hadhsan tahay weysadiina waa tan hadda kaadibaaba timidba markay kaadidii timidaad suuligii gashay ayaad soo weysaysatay eeg hadda soo weysaysatay maalan ama maadan weysaysan waabad maydhatayba waad maydhatayba dheh labadii lugood unbaad caadi u maydhay labada lugood markaad maydho labadaa lugood waxaa ka kor janaabadii iyo weyse labadii lugood baad maydhay janaabadii way kaa kor kacday weyselaaantiina labadii lugood way ka kor kacday waad ka baxday ma weyse qabtaa maya ma weyse labada lugood maad ka weyse qabtaa markaad halkaa tagta kasabada waxa wey wejiga maydho gacmaha maydho madaxana masaxo iska dhaqaaqdi halkaa ka bood iska tuko waayo mas'alada kusliga tartiib looma baahna masalada usligu tartiib ma hadda waa masaladii usliga ayaan sawirayna ama aan tusaalaynayna culima waxaa jira ma markuu meesha imanayo tartiib male oo tartiibku masalada usliga oo kale odhan mays markaad janaaba ka maydhanayso lugaha aan dambaysiiye iyo madaxa wejiga horta aan kusii beega iyo gacmaha iyo madaxa iyo tartiibkii waysada lama baahna haddaad lugaha ka bilowdo lugaha labadii xadadba way ka korkacayaan haddaad gacmaha ka bilowdo gacmaha labadii xadaba way ka korkacayaan haddaad wejiga ka bilowdo wejiga labadii xadaba way ka korkacayaan kayfiyadii sunnaha ahayd ee loo maydhanayeyna waa halkeega ama saddexdii dariiq ee dee sunnaha ahaa ee loo gudanayeyna waa halkooga laakiin waa iminka aynu waxaan ka hadlaynaa xukun ahaan ma ka korkacaya mise kama korkacayo niyadu haddaba muhiimadaasay leedahay culimo sidaa darteed buu sheekeenu fasalkan idil niyadii iyo tartiibkii usoo celiyey anniyatu niyadu qasdu shayi waa shayga in loo qasdo muqtarinan kii oo lala aad la xidhiidhinaysid muqtarinan ra'daa maydin kasriyey haddii ra'da la fadxiyo muqtaranan la yidhah kii oo lala xidhiidhinayo wey muqtaranan kii oo lala xidhiidhinayo bificlihi ama muqtarinan ki oo faacilku uu la xidhiidhinayo bificlihi samayntiisa wa maxaluhaa niyada maxalkeeguna alqalbu waa qalbiga watalafudu ku hadal bihaa lagu hadlaana sunnatun waa sunne wa waqtuhaabu goorteeduna waa cinda gasli awali juz'in juska koobaad maydhigiisa agtiisa oo min alweji wejiga ah wa tartiibu tartiibkuna alaa yuqadama yaan la horraysiinin cudwun xubin calaa cudwin xubin kale yaan laga hormarinin xubin xubin laga horaysiinayo oo haba yaraatee jiraa ma jiro way niyadu waa muhiim inama alacmaalu biniyaat ayuu naskeygiiyo daliilkeygiina yahay waxay culimmadu isweydiiyeen haddaad soo lugayso xilli jiilaala oo cagaha aad soo darto dhas iyo boodh oo adigoon is eegi karaynin aad timaado salaadeed uhuray gaadho ood intaad aad iyo aad uga naxday dhiisiigada ku saaran ayaad tidhi haa weysaysta anan isnadiifiyo weysaad soo qaadatay oo waa kanoo wejigiibaad dhaqatay oo gacmihiibaad maydhatay oo madaxiibaad masaxday oo dhaskii kaa saarnaay oo dhan baad ka masaxday ood ka baabi'isay oo lugihiina waad maydho nadiif talow maxaad ujeeday markii haddaad uh, intaa samaynaysay ujeeddadaadu hadday weyse cibaado qura ay kaa ahayd weysaysi un hadday kaa ahayd boodhka iyo waxanba haddaadan eegaynin amal ama halahaanin ajrigii waad leedahay weysadaadiina sax bay noqonaysaa haddii ka waran haddaba boodhka iska maydhmaydhun ay kaa noqoto boodhka iska maydhmay khamiiskaagii kalena waad hurguftuun waanad weysaysatay uun caadi weysaysatay laakiin ujeeddadaadu boodhka iska maydh ka ahayd haddee ilaahay lama khaaimi karo qofkan muraayadda eegaya mataqaana haddaad imika muraayad weyn halkaa haddaan muraayad soo dhigno sidaa u eego adoo muraayadda eegaya ayaadan mar muraayadda arkaynin haddaad tiraa muraayadda iska dhexeeg muraayadda ma aragtid waxa saaran adigunba iska dhex arka adigunba halkaa isha halkaa yare sanka halkaa yare wejiga adunba isdaawana hadda muraayadiina waa tan ka sokaysaba muraayadda ma arkaysi waayo qasadki iyo niyadiiba adiga iseega inanta muraayadda masaxaysa maxay aragtaa inanta muraayadda masaxaysa markay muraayadda ishortaagto horta maxay aragtaa ma iyaday aragt ma iyadaa is aragto o isdaawato mise muraayadunbay aragtaa war muraayadunbay aragtaa hadda iyo halkan kudhex jira isla iyadii baa kudhex jira kolkaa muraayadan marka aad hor joogto niyadaadu bal hadda siday wax u bedelaysa eeg niyadaadu si aad iyo aad u weyn oo u laxaadle ayay niyadaadu wax u bedelaysaa adigii muraayadda hortaagnaabaa mar ah, muraayadaba aan arkayna adiguna aad is marna adigii baan is arkayna muraayadunbaad arkaysaa haddaba marka aad xubnahaaga maydhaysid niyadaada waa inaad qiimaysaa inood boodhka kuu muuqdo iyo inay cibaadadu kuu muuqato waa inaad kala garataa labada inaad kala garato ayaa muhiima haddaan isku daraba ka waran haddaba maalan waan isku darayba waan isku darayo waxaan idhi weysaysana boodhkana iska maydh labadiiba waa waan isku daray waana weysaysana boodhkiina iska maydh labadaasaan israacsaday culimo badan ama qowlka culimo badani ay tasxiixiyeen waxay leeyihiin weysadaadu sax bay noqon sawaabna heli maysid rag badani saasay qaateen rag badanina waxay yidhaahdeen may e sawaabku kolba niyada qadarkeeguu ku xidhnaanaya haddii muhimadda weyni boodhka maydhay ahayd oo weysadu meel daciifa ah ay kaga jirtay ajri daciifa ah, hawaab daciifaad ah halka ka helaysaa haddii maxaanku dha ay siman yihiinna waa la qaybinayaa unshadrayn haddii ay maxaanku dha weysadu badan tahayna oo boodhka maydhtu ay daciif ahaydna ajrigii sidaas u yaraanaya ragga qaarkood halkaas la mareen waxaa kamid a ragga sidaa ictimaaday ee yidhi hawaabka waa la helayaa waxaa kamida ragga sidaa ictimaaday ragga ictimaaday baan doonaya sawaaba ma jiro sheekhan ramliye minhaajka sharxay sidaasu isagu ictimaaday haba yaraatee sawaab ma jiro buu leeyahay cizu bnu cabdisalaam waa nin muxadisiinta kamid a ah. runtii ninkaasi kutubta uu qoray aad iyo aad bay nafiis u yihiin ilaa xad isagu wuxuu qabaa laa sawaaba muطlaqan war ajriba ma lihid kol haddii aad ishraagaasi uu meesha yimid oo weyse iyo nadaafad meesha aad isku keentay nagala tag buu leeya wax alla wax ajriya ood leedahay ma jiro hadii ka warama ibnu xajar laftiisa uu ka hadlay masaladaa wuxuuna ku tilmaamay hadii cibaadada qasadkeega lagaa helo thawaabku wuu ku xasili ama ha sinaadaan ama yuna sinaanin hadday riyo meesha ku soo biirta laakiin riyo war wadaadkan in badan buu fikiga ayuu aqoon u lahaaye tus bal saaad u weysaysanayso wanaaji weysada wanaaji weysada ah, ku ag fadhiye ah, iska eg hortaasi ma ma ilaahay dartiiba may ilaahay dartii ma aha eeg waxay odhan jireen marka faqiih lala joogana ficilkaagaa la ilaaliyaa marka luqawi lala joogana carabkaagaa la dhawraa so arag so maqal faqiihu ficilkaaga u eegayaayo sidaa aad u fadhiisanaysa ama sidaa aad u tukanayso ama aad u weysaysanayso mulaaxadaad uga soo dhexbaxaya mulaaxadooyin baa uga soo dhexbaxaya kolka haddaad tidhaaha aw hebel baa ku ag jooga ee weysada hagaaji war ilaahay dartii maaha dee inuu geed yahay inuu gidaar yahay iyo inuuna gidaar ahayn yayna kaaga duwanaanin markaad cibaado samaynayso salaad baad tukanaysaa ilaahay ayaa dartii u tukanaysaa cid dartii wax u hagaajiyayaan hebel ku qabsanin yan ku qabsanin gidaarkaas oo kale waa inuu qof makhluuqani gidaarka ayayna kaaga duwanaanin ilaahay baa dartii wax u samaynaysaa horta masaladaas ayaa kolley muhiimaddeedu ay leedahay oo sheekhu niyada inoogu soo laba celiyey waxaynu arki doonaa fasalka fasalkaa ku xiga faslun almaau biyuhu qaliilu waa kuwa yar iyo wa kaiirun kuwa fara badan biyuhu biyo yar iyo biyo badan ayay noqdaan alqaliilu kuwa yari maa duuna alqolatayn qolatayn bay ka yari yihiin walkaiiru kuwa faraha badanina qolataani waa laba qolataan iyo fa aktaru wax kasii fara badan alqaliilu kuwa yaryariy tanajasu way nijaasoobi biwuquuci nijaasa nijaase ku dhacday fiihi dhexdooda way lam yataayar yayna doorsoomin b walmaaulkaiiru biyaha faraha badan laa yatanajasu ma nijaasoobaan ilaa idaa tagayara markuu doorsoomo dacmuhu dhadhanku aw lownuhu midabku aw riixu ama urtiisu mooye culimo sheekhu wuxuu ka hadlayaa fasalkan biyaha biyuhu waxay inooga baahan yihiin ko tacriif horta biyo maxaa la yidhaahdaa tacriifka biyaha waa inaan baranaa laba biyuhu waxay inooga baahan yihiin aqsaam biyuhu maxay inooga baahan yihiin aqsaam biyuhu imisay u qaybsamaan saddex biyuhu waxay inooga baahan yihiin xukun xukun xukun bay biyuhu inooga baahnaanayaan xukunka biyuhu waa maxay xukunka ay qaataan muxuu noqonayaa waa saddex mas'alo mas'alada afraadna waxa weeyi taxdiid alqolatayn ama alqolataan qolataanow maxaa tahay saddexdaa afartaa mas'alo ayaa ugu muhiimsanoo cashirkan aan ku dhiganayna afartaa masalo afarta masalo waa maxay waa tacriifka tilmaanta horta biyaha maxaa la yidhaha biyow maxaa tihiin biyaha tacriifkooga waa ko qaybaha biyaha aqsaamta biyaha biyuu imisay u qaybsamaan waa laba axkaamta biyaha biyaha xukunkoogu waa maxay waa saddex waxa weeye taxdiid qolataanku waa maxay qolataanow maxaa tihiin qolataanku waa maxay afartaa mas'alo haddaad afartaa barato cashirkan waxaa loo jeedo waad fahantay ujeedada cashirkan arday oo arday fahmay baa tahay ama garanaya maxaynu nihi qodobka koobaad tacriifka biyaha haddaba sheekhu markuu biyaha soo qaatay wasaa'il lwasaa'il iyo wasaa'il iyo maqaasid saddexdaasaynu uqaybinay dahaarada kitaabkan dahaaradaba waa saddexdaasaynu wasaail wasaail iyo wasaail iyo maqaasid wasaail wasaa'il afar bay ahaayeen soo afar maaha wasaaishu baan doonaya cafwan wasaaishu afar bay ahaayeen afarta wasaaisha mid baynu soo dhiganay kaan soo dhiganay maad garanaysiin alaxjaar dhagixii baan soo dhiganay dhaguxu waa wasiilo dahaarada lagu gaadho nijaasu nadiifiyaa dahaarana mid ku gaadhaysaa dhagaxa waa dhagaxa waan soo dhiganay oo wasiilu ahaa dahaaro lagu gaadhayo qodobka labaadeen maanta dhiganaynaana waa biyaha biyuhuna waxaa weeyi maxay waa wasiilo iyagana dahaara lagu gaadhayo dahaara lagu gaadhaa biyaha wasiilo dahaara lagu gaadhayo wey waa qodobkii labaad qodobka saddexaad muxuu ahaa ciidda turaabka caradana waa lagu gebagebaystaayoo tayamumka inoogu iman doontaa qodobka afraadna muxuu ahaa daabiqa isna xagga nijaasaadku inoogu iman doona afartaas ayaa wasaa'il la odhan jiray haddaba xajarka waan soo dhiganaye kii labaad oo biyo ah ayuu sheekhu halkan inoogu sharxaya waa wasaaishii markaad cashir dhiganaysa waa inaad cashirkan ogaataa ilan dahaaradu waa saddexdanuune cashirkani ma wasaailba ma wasaa'ilwasaailba ma maqaasidba waa maxay cashirkani hadda waa wasaaisha kii labaad waxaa biyaha lagu tacriifiyaa waxaa la yidhaahdaa jawharun laiifun shafaafun yatalawanu bilowni inaa'ihi ykluq اllahu caza wajala alriya cinda tanaawulihi maxaa biyaha lagu tacriifinayaa jawharun waa jawhar laiifun aad iyo aad u fudud waa jawhar laiif ah shafaafun oo shafaaf oo gudahooga waxa ku jira la arkayo horta jawhar maxaa la yidhahdaa ma macdan baa loo jeedaa jawharka maya nimanka falsafadu ashyaada waxay uqaybiyaan carad iyo jawhar baa loo qaybiyaa carad iyo jawhar carad iyo jawhar waxa wey macnaheedu waxa eh, alfaraq almawhuum ma garanayna alfaraq almawhuum cirkiga dhulka imika int inig gidaarkan intay noo dhexaysaa way buuxdaa inay banaan baa la moodaa soo maha in cirku hawada meeshana dhex socona intan cirkan inaga sareeya ma meel maran may wuu buuxaa wa alla wax ka banaani ma jiro hadda halkan masaajidkani wuu buuxaa maxaa buuxiyey hawo hawaa ku jirta hawo alfaraq almawhuum baa la yidhaha hawaa buuxisoo dhaamisay hawaa ka buuxisay haddaba alfaraaq almawhuum araa faraaq wey waa mawhuum buu faraaq ku yahaye halkan banaan ee dee sida layna moodsiinayo banaan inay banaan tahay baan moodaynaa wan soota halkani banaan halkan soota banaan arkayno waar bal istaag halkan kaco istaag waad istaagi karaysaaye sootan banaan maya war hawaa buuxisay oo hawadii xaggay tagtay markaan istaag istaagay berkad yar weli ma dul fadhiisatay oo biyo buuxiyeen oo afka haysa afka soo ma arki berkadaa inay biyaha buuxiyeen haddaan mobeelkaygaa qaado oon ku tuuro ma ku dhacayaa mise ku dhici maayo biyihii xaggay mareen dee kanaa riixanaya saw maaha riixanaya oo boos banaysan eeg halkan hawaa buuxise markaad istaagaysa ado adaa riixanaya adaa eeg maadan arag gaadhigu markuu xoogu cararo inuu hawo dhaliyo hawadanu dhalinaya wa xaggee baad gaadhigu markuu xoogu cararayo hawuu dhaliyaa hawadan waxa weeye tii riixaysay unbaa kacaysa wa kale maaha kolka waa w alfara amawhum baa loo yaqaanaa haddaba alfara amawhuumkan halkan faraan mawhuumken doonayno eg wixii meel ka qabsada jawhar baa la yidhaahdaa maxaa la yhah wixii boos qabsada maxaa la yidhahdaa wixii aan boos qabsaninna carad baa la yidhaahdaa hadda gaabnidu boos may qabsataa bal anigay soo eg gaabnidu boos miyay qabsataa bal gaabnida qiime gaabnidu boos ma qabsatade ma absanayso aniga iga dul aniga igu jiraysaa un qofka cadaanku imika gida cadaan gaar u taagan ma arkaysid shay inuu ka dul muuqdo u baahnaanaya eg waxyaabaha caradkaa ah markaad qiimaynayso waa noocaas oo kale haddaba ashyaada jawhar iyo carad baa loo qaybiya waxa boos qabsada maxaa loo yaqaanaa boos wixii qabsada jawhar baa la yidhaha biyu haddaba waa jawhar boos bay qabsadaan almaau biyuhu jawharun waa jawhar latiifun latiif oo aada u fudud shafaafun oo shafaafa waxaa gudahooga ku jira la arkayo yotalawanu waxay u midaboobaan bitalawuni ilaa'ihi kolba weelka ay ku jiraan midabkuu leeyahay haddaad bakeeri yaroo casbiyo ku shubato oo dusha ka egta biyihii maxay noqonayaan casaan unbay noqonayaan haddaad bakeeri yaroo cad ku shubato biyihii maxay noqonayaan cadaan unbay noqonayaan wax madow haddaad ku shubatana madow kolba waa yatalawan bilowni inaa'ihi yakhluqu llaahu alle ayaa abuura caza wajalla arriya cokanaantana cinda tanaawulihi markii iyaga la cabo mar alla markaad cabtuun baad oon baxaysaa haddaba mas'aladaa ayaa sidaynu ognahay asxaabu lfalaasifa qolooyin badan oo awoodda ilaahay meesha ka saaray baa jira oo arrinkaasi dee ay culimada qaarkood gaalnimoba ku gaadhsiiyeen waxay yidhaahdeen war o waxaa lagu oon baxaa waa biyaha bay yidhaahdeen waxaa lagu oon waa biyaha waxay yidhahdeen waxaa dadka gubaa waa dabka waxay yidhahdeen waxaa dadka dilaaciye kala gooyaa waa birta iyo midida way khaldameen war biyaha laguma oombaxa dee oombaxa ilaahay baa keena yakhluqu llaahu ariya cinda tanaawulihi ilaahay baa ku adiga ku gelinaya inaad oom markaad iyagaa cabto cabuun ilaahay baa ku oontiraye waxaa laga yaab qofka markuu sakaraadku hayo badaha haddii la siiyo ma oombaxayo badahaasoo biyo macaana haddii la siiyo ma oombaxayo waayo biyahani awood ay leeyihiin kuguma oontirayaan ilaahay baa subxaanahu wa tacaala iraadadiisii iyo maxaanku idhaahdaa ayaa adiga ku oon oontiraya sabab baa lagaaga dhigay dabkani haddaba hamoodin inuu keligii wax gubo haddaad mooddo dabku inuu isaguni wax gubo balka waran ood awooddii ilaahay meesha ka saarto ila nebi ibraahim baa caqiidada laynagu baraye nebi ibraahim baa inta lagu tuuray dabkii dabkii uu waxba yeeli waay xaadiisu xataa ma guban xaadiisu iska daa timihiisa kale dabkani markuu de ilaahay uu damco inuu kugubun buu kugubayaa biyahani markuu ilaahay doono inay ku oontiraan bay ku oontirayaan yakhluqu اllaahu riya cinda tanaawulihi halkaasi waxa weeyaan culima haddaba tacriifka ay biyuhu leeyihiin intaasaan kaga baxnay alma biyaha intaasaynu kaga baxnay masaadirta biyaha kama hadlayno abushujaacan ku adlan ku arki doonaa insha allah masaadirta biyaha aad bay qaybe aad u badan oo boqolaal gaadhaya halkan ka soo baxaya haddaan masaadirta qaadano dee kitaabtu way kala wen yihiine masaadirta abushujaacaan ku gaadhaynaa inaga dhaaf markaa tacriifkii baad hadda iga haysaa aqsaamta ayaa ii soo xigta biyaha saddex baa loo qaybiyaa aqsaamta biyuhu waa saddex qaybood daahir mudahira iyo daahir khayru mudahira ama daahir qura haddaad doonto dahuur badhe ka koobaad waa dahuur ka labaadna waa daahir ka saddexaadna waa najis biyihii saddexdaasaynu uqaybinay maxaynu biyaha ka dhignay aqsaamta biyaha markaan doonayno biyu qaar waa daahir e, qaar waa dahuur baan doonaya dahuur ko dahuur dahuur qaarna waa daahir qaarna waa najis saddexdaasay biyuhu uqaybsamaan dahuurka laftiisaa qayba yeelanaya oo tacriif yeelanaya oo axkaam yeelanaya dahuurku waxba ku fogaan mayne waa biyaha iskood daahir u ah biyaha iskood daahir u ah dahuur baa la waxna dahiraya eed ku weyse qaadan karta ama aad ku maydhan karto ama aad nijaas iskaga maydhi karto dahuur dahuur laba magac bay leeyihin waa maxay dahuurku sidooda waa u daahir oo nijaas maaha waxa kale ee nijaasta ana way dahirayaan oo iyagaa dahiraya maxaa kuwa biyaha la yidhahdaa markaa dahuur baa la yidhah dahuur ama daahiru dahur daahiru mudahir ba la yidhah daahiru mudahir ama dahuur qura dahuur baa kuu fudud dahuur waa biyo sidooda u daahira nijaastana kaasii dahiraya waa ko waa dahuur markaynu ka hadlayno biyaha dahuurka ah iyaga laftoodaa loo qaybiyaa ahuur ayru makruuha iyo ahuur makruuha iyo ahuur muxaram ah waa xukun ahaan xukunkooga ayaa saddexdaa loo qaybiya daahirku waxa weeye waa nooca labaade biyo iskoo daahir u ah laakiin aan nijaasna kaa maydhaynin kuna weysaysan karaynin jidhkana aadan ku maydhanaynin daahir baa biyahaa la odhanaya markaa biyahani waa daahir oo haddaad doonto waad cabi hadaa doonto waad ku qabowsani haddaad doonto dhaskaad iskaga maydhi haddaad doonto xoolahaad siini haddaad doonto shaah yar baad ka dhigani eg shahbaad ku karsan haddaad doonto beriiskaad ku kari laakiin kuma weysaysan kartid war cunto waa lagu cabi karaaye laakiin kuu geli maayaan weysaysi iyo nijaase inaad iskaga maydho iyo inaad dharkaaga ku dahirto iyo waxaasoo dhan biyahaasi kuu geli maayaan daahir baa loo yaqaana biyahaasi waa biyo tow biyaha daahirka ihi xaggay ka yimaadeen biyaha daahirka een daahirka ku tilmaamaynaa waa biyo xaggee ka yimid almaa daahir waxaa loo yaqaanaa waa biyaha mustacmalka ah ama biyaha mutagayirka ee daahir ku doorsoomay labadaa dariiqoo quray ka yimaadeen biyaha mustacmalka ah maxaa looga jeedaa biyaha mustacmalka ah iminka maalan haddaan yar haysto oon baaf baaf baan is hoos baaf wooyin baan is hoos kildhi baan haystaa ilan de waxaa loo atadbiir nisfulmaciisha baa la yidhaha atadbiir nisfulmaciisha maamul wanaagu wax loo dhigaa ma jiro noloshaada nus buu ka yahay noloshaada nus maamul wanaagu iyo qaabka aad u noolaanaysaa noloshaada nuskeed weeyi iska noolow un maaha noloshu waa inaad tadbiir samaysa atadbiir nisfulmaciisha waxaan uga socdaa markaa bal hadda aada u eg haddaan iminka kildhi biyo ah haysano dadkeennan iminka biyaha loo dhaaminaya oonka baktiyaya markay weysaysanayaan u weysaystaan dee ciiddaa un bay ku weysaystaan halkaa unba kaldhi yaroo biyaabaa loo keenaya halkaa abaartaa unbay ku weysaysanayaan oo dhulkaa unbaa liqaya marka aad weysaysanayso haddii aad baaf ishoos dhigto oo kildhigaa yareed ku weysaysanaysa inta yare ka gorortaaba halkay ku dhacaysaa baafkanay ku dhacaysaa biyaha aad ku weysaysatee adiga kaa gororay gebi ahaan baafkanay kugu jiraan mar baad ku weysaysatay mar labaad ma ku weysaysan kartaa mar labaad ma ku weysaysan kartaa may mustacmal baa la yidhahdaa mustacmal baa la yidhaahdaayo biyuhu haddii ay mustacmalba noqdeen oo mar lagu weysaystay ama mar lagu maydhay hooy war baa iska bedelay weyse labaad ma gelayaan jidhkaaga hadda nijaasa ma dul oolin markaad weysaysanaysay jidhkaagu daahir buu ahaa wax weysaa oo ay gelayaan ma jirto mar labaad waxaa loo daliishaday xadiidu abi hurayra radia allahu tacaala canhu oo muslimku uu warinayo rasuulka ayaa idhi la yaktasil axadukum fi lmaai daa'imi wa huwa junuubun biyo fadhiya midkiin yuuna ku maydhan isagoo janaabale biyo fadhiya midkiin yuuna ku maydhan isagoo janaabale xadiidkaa muslimka ku qoran ee rasuulku uu leeyahay biyo fadhiya nin junubhi yuuna ku maydhan rasuulku wuu nahiyey in biyo fadhiya lagu maydho ujeeddada haddaba xadiidka laga faa'iidaysanayaa waa maxay muxuu rasuulku u nahiyey rasuulku wuxuu u nahiyey biyahan haddii lagu maydho iyagoo fadhiya waxa weeye mar labaad faa'iidadii bay beelayaano mar labaad ayaan la isticmaali karaynin haddaad ku dhex maydhato biyaha fadhiya culimadu waxay dhahdeen biyaha rasuulku ka nahiyey in lagu dhex maydhaa waa biyaha yar laakiin berkad idil iyo ceel idil iyo dhaam idil ma aha kuwa la diidayaa waa biyo yar oo fadhiya inaad ku dhex maydhato ayaa la diidaya haddaad ku dhex maydhatana mustacmal bay kaa noqonayaan mustacmal hadday noqdaanna mar labaad ma isticmaalaysid maxaan ku ogaanay baa la yidhi culimadu ila nadaafadda lafteedaba rasuulku wuu nahyi kari lahaaye inuuna rasuulku nadaafadda u jeedin ee uu ujeeday biyahanoon mar labaad la isticmaali karaynin maxaa inoogu xambaaraya dalaaladaa waxaa inoogu xambaaraya nebi maxamed xilligiisii arladu oon badan baa ka jiray aad baa loo oomanaan jiray oo waxaynu ognahay waxba jiri jiray dee dhaaman waaweyn oo la yaqaan oo carabtu ay lahaayeen oo kala fogfog baa jiri jiray biyaha sida loo helaa way adkayd haddaba mar uunbay dhici lahayd ilan raggu caqli bay lahaayeene saxaabadii nebi maxamed oo biyaha ay ku weysaysanayaan urursanayoo meel dhiganayaa la heli lahaa biyahay ku weysaysteen intay urursadeen iyagoo meel dhiganaya oo mar labaad haddana ku weysaysanaya ama ku maydhanaya ayaa la heli lahaa kol haddayna taasi dhicin oo saxaabadii nabi maxamed biyahan lagu weysaysanayo aan la urursan waxaa la ogaaday biyahaasi inay ujeedadoodiina guteen iyo dee eh, rafculxadakii mar labaadna aan la isticmaali karaynin mar labaad lama isticmaali karo oo weyse labaad iyo maydi labaad iyo nijaaso layskaga maydhaa ma jirto laakiin waa la cabbi karaa biyaad ku weysaysatay waad cabbi kartaa shahna waad ku karsan kartaa cuntona waad ku karsan kartaa xoolahaagana waad siisan kartaa faa'iidooyin badan bay culima inoo yeelanayaan oo aan qarsoonayn oo aynoo yeelanayaan ba jir kuwaad ku weysaysatay ama aad ku maydhatay oo ay ku yeelanayaan waa biyaha mustacmalka waxaa kaloo mustacmal noqda biyo shay daahira lagu daray shay daahira subag iyo waxaa iskaga kaa darsamay subag yarbaa biyo kaaga biiray subagiibaa biyo yar caagad yaroo biyo halkaas subag kaga biiray ilan xilligaasoo qura aya xaafaduba haysatay jiritaankaa yar bay haysatay xaafaduba subag ama saliid ama wax kale ayaa kaaga biiray way doorsoomeen biyihii isbedel baa ku dhacay biyahaasi maxay ku qabanayaan markaa kol hadday doorsoomeen shaygan ay ku doorsoomeenna laga ilaalin karayey daahirna uu ahaa biyahani waa mustacmal magicii biyanimo ayay ka tegeen biyanimo ayay ka tegeen wax kale ku noqdeen ama xaldhe ama wax kalaba dhe sidaada shaahba ugu weysaysan karaynin shaaha ku weysaysan karnaa shaaha intaan qaboojisano haddaan idhaha lagu weysaysto waa khalad waayo dee magacii biyo ahaanta ahaabuu ka tegey ilan ilaahay dahuurka markuu inooga warramayey magaca biyoa buu ilaahay dahuurka inoogu xidhay magaca biyoa dahuurka wayunazilu calaykum min asamaai maaan dahuuran buu ilaahay yihi maan waanzalnaa min asamaai maaan dahuuran baan doonaya waanzalnaa min asamaai maaan dahuuran ama wayunazilu calaykum min asamaai maaa liyuahirakum bihi liyuahirakum bihi biyaha mustacmalkiina wa kuwa waa qaybta labaad biyaha saddexaad culima ma haysin waa biyo nijaasoobey biyaha nijaasoobay waa qolotaynka hadday biyuu ka yar yihiin oo nijaasa ay ku dhacdo ama ha doorsoomaan ama yayna doorsoomin biyahaasi waa nijaas caagad yaroo biyood haysatay ama jirikaan biyo ah ayay nijaasta kaaga dhacday biyahaasi waa nijaas lama isticmaali karo mwa kuma karsan kartid ma cabi kartid dhar kuma maydhan kartid kuma weysaysan kartid maxaad u isticmaali kartaayo qula xoolahaasi haddaa doonto de mushkilad male xoolaha waad siin kartaa dhulkana iskaga rushay haddaad doonto beer yar haddaad leedahay beerta yar kusii daysaba beer yar haddaad leedaho guriga kuugu taalla biyaha yare nijaasta ah ee cirku markuu da u dahiri doonaa dhulka dushiisa saree dushiisa sare iska daahir bay noqonayaane iskaga rushee ama siigada iskaga rushee meherada horteeda ama beerta iskaga waraabso ama xoolahaas xooluhuba markay biyo caadiya cabaan waa bisadii kaa baxaysay dee afkeyga dahaarada lagu xukumi jiray waa mushkilada male wax dhib ah oo kaleo ay yeelanayaan ma jirto saddexdaasaynu culima biyaha uqaybinay waa biyo dahuur ah dahuurka maxaynu nidhi sidoodana waa u daahir waxna way dahiraan iyo biyo daahira daahirka maxaynu nidhi waa biyo sidooda u daahira laakiin aan waxba dahiraynin awoodiibay ayay waayeen iyo biyo nijaasa waa nijaasa markay ku dhacdo biyo hadday nijaasa ku dhacdo iyagoo qollato in ka yar talow xaggee culimmadu ka keeneen way nijaasoobayaan xadiid baa jiray idaa balaga almaau qollatayn bikilaali hajara lam yanjushu lam yunajishu shayun hadday biyuhu laba qollatayn gaadhaan oo welibana qollataynka hajara meesha la yidhaaah wax nijaasa oo ay aqbali karaan haba yaraatee ma jiraan xadiid kale rasuulku waa kii ku lahaa lam yaxmil kaba lam yaxmil ilkhabath hadday biyuhu qolotayn gaadhaan lam yaxmil ilkhabath waxaa la ogaaday idaa balaqa almaau qolotayni lam yaxmil ilkhabatha xadiidka abi daauudka iyo tirmidiga iyo ay warinayaan mafhuumkiisa waxaa laga qaatay biyuu hadday qolotayn ka yar yihiin inay yaxmilkhabat yihiin ama ha doorsoomaan ama yayna doorsoomin inay nijaasoobayaan saasuu imaamu shaafici qaatay uu ku macneeyey welibana qolatayinkiibaa ii dhiman xukunkiibaa ii dhiman xukunkii xukunkiibaa ii dhiman biyaha xukunkoogiisa ma biyaha saddex baan uqaybinay waa dahuur iyo daahir iyo nijaas xukunkoogu waa maxay dahuurka waxaa loo qaybiyaa dahuur xaaraan ah iyo dahuur karaahiyeah iyo dahuur aan karaahiye ahayn biyo dahuuroo haddana aan karaahiye ahayn waa kuwan cirka ka soo da ama ceelasha inooga soo baxa kuwanaynu magaalada ku cabno waa biyo dahuur ah oon karaahiyena ahayn biyo dahuur ah oo karaahiye ah jira kuwaa dahuurkee karaahiyadiihi waa biyaha marka la kulayliyo weelka lagu kulayliyeyna weelka mundabica la yidhaha ee da-a ay yihiin biyo mundabi weel mundabica haddii biyaha lagu kulayliyo toddoba shardi bay culimada qaarkood u shardiyaane karaahiyo weeyaan inaad isticmaashaa karaahiyo waayo waxay yidhahdeen baras bay sameeyaan weelkan mundabica ah, weelka mundabica ah sida naxaasta oo kale marka dabka la saaro wuu daaya weelkiibaa kululaanaya wabaa kasoo gogoaya wixii kasoo gogoaya biyihiibuu ku milmaya markaad jidhkaaga ku shubto masaamadi meelihii xaada ma garanaysa jidhku hawada ka qaadanayey ay wiii di'itaankii ma garanaysaa nuxaasta ayaa jidhka kaa gelaysa ku dhalaalaysa jidhkaaga markay gashay ku dhalaasho hawadii jidhku uu helayey buu waayayaa kadibna xanuuno baras iyo waxaa la geranayn bu ilahay qofka ku imtixaanaya kolkaa weelasha da' ee mundabica ah hadii biyaha lagu bayliyo culimadu karaahiyay u arkeen biyaha in wa in lagu weysaysto ama lagu maydho imaamu shaafici wuxuu yidhi masaladaa markuu ka hadlayey kitaabkiisa si toosu usoo qaatay wuxuu yidhi anigu biyaha mushamaskaa ah karaahiye uma haysto axaadiista kusoo aroortay baa wada daciif ah karaahiye uma haysto ilaa xagga dibiga mooyaane buu yidhi dibiyan inay karaahiye unoqdaan mooyaane haddadanba sidaaun baan leenahay karaahiye mushamasku maaha ilaa dibiyan in culimada adibadu ay wax ka sheegaan mooyaane ma og culimada shareecadu dhakhaatiirta bay meelaha qaar uga dambeeyaan dhakhaatiirta ayay uga dambeeyaan wixii jidhkeennan aadamaha waxyeelaya wixii wa jidhkaaga waxyeelaya ee caqligaaga waxyeelaya ee la baadhee baadhis lagu ogaado diintu kuma ogola inaad isticmaasho dee sheekhu muu garanaya ayuu markaaba go-aaminay shaygaasi jidhka waxbuu yeelaya mise dhakhtarkaa la odhanaya haya khatar ma leeyahay mise male dhakhtarkaa la weydiinaya dhakhtarku markuu sheego khatar ku sheego ayay culimaduna xukunka la dul taagnaanaysaa ay odhanayaan haddaba ilaahay sidaasu ka qabaa kol hadduu khatartaa leeyahay sidaaya ilaahay saasuu ka qabaa kolkaa markuu imaamu shaafici leeyahay dhakhtarada dibi ahaan mooyaane anuu ma karaahiyeysanayo waxa weeye adibadu hadday khatar ku sheegaan weeyaan adibadaa looga dambeeya masaladaa waxa wey kuwa makruuha ah. kuwa aan makruuha ahayna waa kuweenan biyahan eh, dahuurka ee haddana xaaraanta inaad isticmaasha waa kuwo soo dhacday oo kale biyo yarood soo dhacday de isticmaali karayso waa mamnuuc bal haddaba aynu eegno qolotooyinka waa qodobkeeni afraad soo afar qodob buu cashirkeenu ka hadlayaa maynaan odhan qodobka koobaad muxuu ahaa tilmaanta qodobka labaad muxuu ahaa aqsaamta imisaynu uqaybinay saddex qaybood qodobka saddexaad muxuu ahaa axkaamta iminka dahuurkii oo qura maxaynu uqaybinay saddex baynu uqaybinay dahuur khayru makruuha iyo dahuur makruuha iyo dahuur xaaraan dahuurka xaaraanta ah maxaynu nidhi waa halkaan waa kuwaad soo dhacda oo kale biyo yarood soo dhacday de inaad ku weysaysataa waa xaaraan waa dahuur laakin waa xaaraan inaad ku weysaysataa waa dahuur laakin waa xaaraan inaad ku maydhataa waa dahuur laakin waa xaaraan inaad nijaas ku maydhaa waa dahuur laakin waa xaaraan inaad wax ku cuntaa waa biyo soo dhacday ma og hada huwa almaa dahuur baa loo yaqaanaa ee xukunkooguna xaaraamta ah isticmaalkooga xaaraama iyagu xaaraan maaha isticmaalka xaaraana mustacmalka waynu sheegnayo biyaha daahirka waynu sheegnayo waxaynu nihi iyaga waxbaad ku karsani waanad cabi waanad cuni waanad iskaga qaboojisan oo waad jidhkaad ku maydhan laakiin weyse ma baynu nidhi laba meelood bayna ka yimaadeen iyagu usii qaybsamaan biyaha najaastina waa kuwii nijaasa ku dhacday qolataan waa qodobkii u dambeeyey qolataanku waa maxay haddaba ereyga qolataan waa jamcu qolatin jamcu qolatin qolo waxaa loogu bixiyey qolo waxaa loogu bixiyey ninka xoogga ah ayaa dhulka saa uga yar kara laba qolataan ninka xoogga ah ayaa dhulka sidaa uga yar kara dhulka ayuu sidaa uga yar hinjin karaa nin xoogi saasaa qolataan loo yidhi qolataan culimadu waxay odhan jireen berigii hore markay qiyaasayaan afar birey baa la odhan jiray afar birey birey ma la garanaya war birey ma la garanaya horta bireyda ma la garanaya haamaha ma taqaanin awrta lagu raro kuwa birta a ah maxaa la yidhahdaa birey baa la yidhahdaa afar birey ayaa la ohan jiray kolka afartaa biray buu nin xoogi markuu labadaa wada qabto saa u yar qaadaya labadaa kalena m saasaa lagu qiyaasi jiray kolka qolataanku culimadu dhulka way qiyaaseen oo dhulka way jeexeen dhulka iminka god yar baan qodan karnaayo qolataankaan ku hadda qolataan waan qodan karnaa hadda haddaynu dha qolataan hala qoto annagu waanu isku daynay runtii inaanu qolataan qodno qolataan yar hebelo qolataan bal soo qod qiyaas maxay qiyaas waxyaaba badanoo dee hadda imika cabiradii aan samayn jirna cabiro ka wada fudud baa jira laakiin in halkaa laga qodo qolataan oo saddex siyood loo qoro mar la qodo isagoo mudawara mar la qodo isagoo murabaca mar la qodo isagoo eh, maxaanku dhaha mudawal ah oo duul ah oo lagu yidhaha cumqigiisa ha la helo waa intaa duulkiisa ha la helo waa intaa cardigiisa ha la helo waa intaa waxyaabo badan baa la samayn jiray oo qolataanka marka la qiyaasayo lagu qiyaasi jiray hadda qolataankii culima wuu soo ururay wuxuu ku soo ururay oo qolataanka hadda laysla garanaya hal foosto weeyaan hal foosto ma cid bay dhibaysaa qolataanku waa hal foosto de saddoba foostooyin baynu hadda isticmaalana foostooyin baynu isticmaalnaa soo maaha waa hal foosto qolataanku hal foosto ayuu noqonaya imaamu shaafici qolada ayuu yidhi qarbad ha loo bedelo qoladu waxay qaadaa laba qarbad iyo badh buu imaamu qaatay laba qarbad iyo badh halkuu ka qaatay laba qarbad iyo badh inay qoladuba tahay eeg xadiidkii ahaa ee min qilaali hajara ahaa min qilaali hajara ayuu i waxaan tegey buu yihi hajara meesha hajaro la yidhaha qarbadaheega ayaan tegey ama qoladeeda ayaan tegey kolkaa halka qoladoodba laba qarbad iyo badh buu qaadaa laba laba qarbad iyo dheeraad dheeraadkiina badhha laga dhigo buu yihi qolataanku imise qarbad buu qaadaya markaa shan qarbad buu qaadaya shan qarbad buu qaaday halka qarbad intuu ahaa culima ma la garanaya halka qarbad xijaaz marka loo eego boqol rodol buu ahaa oo rodolkii baqdaadiga ahaa halka qarbadba waa boqol rodol kolkaa qolataanku waa imise rodol rodol haddaynugu bedelno shan boqoloo rodol weeyi halka qarbadba maadaamuu boqol rodol yahay shan qarbadna ay noqdeen waa boqol rodol boqolkaa rodolna taxdiidi maahay waa taqriibi boqol rodol haday biyahaagu gaadhaan ee shan boqoloo rodol halka qarbad baa boqol rodola shan qarbadna waa la doonaya biyaagu shan boqol oo rodol hadday gaadhaan shan boqol oo rodol hadday gaadhaan waxawey qolataan baa la odhanaya wixii qolataankaa ka badani nijaasada ma xambaarayo waa qolataanka bal hadda imika litir baynu isticmaalnaaye litir haddaynu u bedelno waa laba oo litir litir haddaynu u bedelno mxu maxay noqonaysaa qolataanku waa maxay laba oo litir wey foostadeennu maxay qaadaa ya foostadeenu waa laba boqol oo litir qaarna laba boqol iyo labaatan litirna waynu ka dhignaa inagu laba litir laba boqol oo litir meelaha waa taqriib iyo taxdiidi maahe haddii biyo laba oo litir ah hesho waa qolataan nijaasada way ka adag yihiin waa foosto haddaad hesho macnaheegu wey taangigaaga hadday foosta ku jirto oo bisadi ay ku baktido oo waxba ayna yeelin markiiba ad ka soo qabato iska dee waa waa tuuraysaa un isticmaalo mushkilad male waa nijaas lama odhanayo biyaha foostada ah qolataankiina waxaynu odhanaynaa foostaynu ka dhignay culimo faslun almaau biyuhu qaliilu waa kuwa yar iyo wa kuwa fara badan sheekhu wuxuu u araranayaa markuu biyaha qaliil iyo kaiir ka dhigay qolataanka sharxoogu u araranaya qaliilku waa wixii qolataan ka yar foosto wixii ka yar baa biyo yar loo haystaa foosto wixii ka yar waa biyo yar foosto wixii ka badanina waa biyo badan almaau biyuhu qaliilu waa kuwo yar iyo wa kaiiru kuwa fara badan biyo yar iyo biyo badan alqaliilu kuwa yari maaka weeyaan duuna alqolatayn qolatayinka ka yar wixii qolatayn ka yar foosto wixii ka yar ayaa biyo yar la odhanaya walkaiiru kuwa faraha badanina qolataani waa laba qolataan labada qolataanna waa foosto iyo fa akaru wixii kasii fara badan xukun ahaan haddaba sheekhu ha ka hadlo alqaliilu biyaha yar ee foostada ka yari ytanajasu way nijaasoobi biwuquuci najaasati nijaaso ku dhacda fiihi dhexdiisa hadday biyuhu foosto ka yar yihiin nijaasa ay ku dhacdo tabtaasay ku nijaasoobayaan waayo xadiidkii rasuulka ayaa laga qaadanayaa idaa balaga almaau qolatayn lam yaxmil اkhabaث mafhuumkiisaa iyo dalaaladiisa hadday qolatayn ay ka yar yihiin inay khabaثka xambaarayaan wain lam yataayar yuna doorsoominbe biyuhu yayna doorsoominbe nijaasa hadday ku dhacdo nijaasa hadday ku dhacdo waxaa lagu leeyahay bes way ku daayeen walmaau biyaha alkasiiru faraha badanina waa kuwa foostada ka badane laa yatanajasu maba nijaasoobaan ilaa idaa tagayara marka uu doorsoomo dacmuhu dhadhankiisu mooyaane ow lownuhu ama midabkiisu mooyaane ow riixuhu ama urtiisu mooyaane biyuhu haddii ay badan yihiin dee nijaasana ay ku dhacdo lagama yaabo buu ku yidhi sheekhu inay doorsoomaan ilaa inay saddexdaa dhinac ka bedelmaan mooyaane saddexdaa dhinac saddexda dhinacee ay ka bedelmayaanna waynu aragnaa waa dhadhanka iyo midabka iyo urta weeyaan haddaba waxaad ka warantaa biyihii waa foosto kaadi baa lagu daray kaadi ayaa lagu daray haddii biyaha kaadi lagu daro kaadidii nijaasay ahayd tadow inay doorsoontay maxaa lagu garanayaa iyo inayna doorsoomin shayga nijaasada ah ee ku biiray hadduu dhadhan leeyahay dhadhankiisii unbaa biyaha laga dhadhamini hadduu ur leeyahayna urtiisii unbaa biyaha laga urini hadduu midab leeyahayna midabkiisii unbaa biyaha laga baadi haddaba nijaasadani haddayna urna lahayn midabna lahayn urna lahayn dhadhanna lahayn midabkeeguna midabka biyahaba yahay sida kaadidoo kale kaadi aan ur lahayn aan maxaanku idhaahdaa ur aan lahayn aan lown kaloo ka biyaha aan lahayn aan dhadhan lahayn ayaa foostadii lagu daray talow ma ma waxaynu idhahnaa waa la bidsaday ma nidhahnaa waa la bediyey uun maxaynu talow nidhahnaa masaynu u aragnaa markaa foostadaasima nijaas bay noqotay oo kaadidiibaa ka baawar badatay mise nijaas maaha waxay culimmadu yidhaahdeen kol haddii aynu arkayno inuuna dhadhan hadda jirin midabna hadda inuuna jirin maxaanku idhaahdaa urna inayna hadda jirin waxaa laga dhigayaa saddexdaba taqdiiri baa laga dhigaya saddexdaba taqdiiri baa la qaadanaya taqdiiri taqdiirigu waa khatar waxa weeye kaadidaa waxaa laga dhigayaa midabka ugu khatarsan khadka soo maydaan arag khadka midabka madow miyaad aragteen haddii koob ama hal litir oo kaadiya foosta lagu shubo waxaa la odhanaya war hal litir aynu ka soo qaadno hal litiroo khada aynu ka soo qaadno halitiroo khadafoosta ha lagu shubo midabkii foostadu ma isbedeleen haddii haa ay tahay okay war waa nijaasa meesha iskaga dhaqaan soo ka midabku bedelmay waa xagga midabka midabkii ugu adkaabaa laga soo qaadaya sidoo kale culima waxaa laga soo qaadayaa dhadhanka urtana urta ugu adag halka litir ee kaadida ah ee bilaa urta ahayd urta ugu adagi maxay ahayd baa la odhan ile meesha la baadhayaae urta ugu adag waata miskiga war hal litir oo gebigiisuba miskiya bal aynu foostadaa ku darno urtii ma isbedeshin mise waxba ma yeelin hadday isbedesho waa nijaase ka dhaqaan haddayna isbedelin war waxba dhibaato ma leh iska wado wahaakada dhadhankana sidoo kale dhadhanka dhexdhexaad lama soo qaadanaye ka ugu adag xagga dhadhan ahaan ayaa isna lasoo qaadanaya waa shaygani nijaase markuu yahay ee nijaaso la baadhayo haduu midab leeyahay ama dhadhan leeyahay ama ur leeyahay kiisunbaa lagu kaaftoomi hadduuna saddexdaa midna lahaynna ka ugu adag baa laga qaadaya taqdiiri baa jira ka ugu adag baynu ka soo qaadanayna hadday tahay agga nijaasada haddii shaygani uu daahir yahay mustacmalka oo kale dhexdhexaad baa laga soo qaataa waxaa lagu odhanayaa waraynu ka soo qaadno urta ur iska dhexdhexaada aynu ka soo qaadna baa lagu odhanaya ur dhexdhexaada aynu ka soo qaadna midabkana midabka casiirka dhadhankana dhadhanka rumaanka urtana urta libaanka eg hadduu shaygu daahir yahay urtii ur fudud dhadhankii dhadhan dhexdhexaada midabkii midab dhexdhexaada wax yaroo fudud haddii nijaaso ay tahayna sidaasaa loo adkaynaya waa markayna midabka lahayn walmaau biyaha alkaiiru faraha badani laa yatanajasu maba nijaasoobaan ilaa idaa tagayara marka uu doorsoomo dacmuhu dhadhankiisu mooyaane ow lownuhu ama midabkiisu mooyaane ow riixuhu ama urtiisu mooyaane culima waxaa jira bal hadda fuqahada nimanka fuqahadu khayr allaha siiye siday ummadda ugu dadaaleen eega waxay yidhaahdeen war ma la heli karaa biyo inaan kaadino oo waajib inagu ah hoy waanu araga waa inaan kaadinaa oo kaadideennaa biyo aan ku weysaysanaa welibana ragow hoy waa inaan kaadinaa oo kaadideenna aan ku weysaysanaa talow suurtagal ma waxay idhahdeen haddii biyo la hayo foosto iyo bada foosto iyo badh ba halkaa inoo yaala qolataankii wax ka badan bayaynu haysanaa halkaas inoo yaalin rag aad u badan baynu nahayo dee waa la yaqaanaayo mud baa lagu weysaystaaye foostada marka laynoo qaybiye nin kasta la yidhahdo war bal habadsanina intaa ku weysayso laba nin baa bilaa weyse noqday laba nin bay ka go'aysaa foostaay eh, biyahaasi ka foostadaa iyo badhkaasi laba nin bay ka go'aysaa laba nin baa bilaa weyse noqonaya maxaynu samaynaa hadaba nin haddaynu aragna ka warran laba nin weysadood inoo kaaja laba nin weysadood qof kaaja haddii la arko areebelow kaadi ama kii kaadi hayowba keen kaadi maxaynu samaynaa dee foostadani barhkanaynu ku darcilin ma nijaasaynayaan miyay nijaasaynayaan ma nijaasaynayaan waa lagu darayaayo biyihii baa la badsaday ilan waa lam yaxmil ilkhabat tii nebiga idaa balaqa almaau qolatayn lam yaxmil ilkhabat marka intii aan ku darsanno biyihii baa awood badan ilan urtoodii waa la garanaya kaadidu ur bay oo dhadhanba ila wixii o dhan waa la garanaya intaa ma bedeli karayso kaadiyar marka lagu daro ma bedeli karayso marka intii iskaga darsano ayaa la odhanayaa ha awey raggii xisaabta yaqaana ee laba nin bay waysada ku gahaysa bal hadda inoo xisaabiya baa la odhanaya ragga way ku filan tahay dee nin kastooba darso waa darsanaya markaa hala iska weysaysto waa arrin saxaho oo jira weeyaan oo kaadidaa lagu badsan karo waysada lagu badsan karo haddii loo baahdo wey waa marka ayna biyuhu ur ahaana isku bedelaynin dhadhan ahaana isku bedelaynin dhinacna ayna iska bedelaynin sidaa ayaa loola dhaqmayaa oo culimmadu waxay tilmaameen hadii lagu badsado wax mushkilad ah oo haba yaraatee ka jira ma jiraan waxaa la isweydiiyaa talow biyo daahira oo weel nijaasa ku jira ma la sawiran karaa biyo daahira oo weel nijaasa ku jira horti ma dhici kartaa biyihii waa daahir laakiin weelkii waa nijaas ajiib waaba yaaba ma la sawiran karaa culimo biyo daahira oo weel nijaasa ku jira ha waa la sawiran karaa eeg weel imika ama foostaba ka soo qaad foosto weynoo af banaanoo halkaa taaloo jiifta ayuu bahel ayihi daf yidhi iyadiyo qoyan ayuu ku galgashay waa foosto qoyan biyo kuma jiraan wuu ku galgashay ayigii ayigii iyo foostadaa qoyani maysla nijaasooben foostadii lama maydhine inta kor loo joojiyey unbaa booyad halkan maraysa aynu ku qabanay foostadii afkaynu ka dhigno waynu buuxinay markaynu foostadii buuxinay foostadii biyaha ahayd oo buuxdo halkaa taalla bal ka warrama biyahaasi doorsoomeen oo aygii ku galgashay miyuu dooriyey midab ahaan iyo dhadhan ahaan iyo maxaanku idhaahdaa ur ahaantoona maya sow ma aha biyahaasi daahir ahayn ilan waa qolatayn bay ka dhaafeene biyahani waa qolatayn foostada xukunkeega ka waran foostadu waa nijaas oo biyahani miyeyna daahirin away eh, tacfiirkii away tatriibkii saw mar toddoba jeer in la maydho mar ciid tahay saw ma ahayn haddaynu ka soo qaadno biyahani inay ku dhaceen away markii ciidda ahayd iyo foostadii weli waa nijaas weli foostadii waa nijaas laakiin biyaha inoogu jiraa waa maxay biyaan inoogu jiraa waa biyo aahira oo ahuur ah ood iska isticmaalaysid mar alla markay yaraato foostadaasi qolataynka saw iyada kuma inaan qiyaasa laba boqol oo litir haddaad in yar ka darsato intaa ka soo hadhay foostadaa nijaasaynaysa ha buuxda uun haddaad istiado kashub <laughs> haddaad istiado foostada ka shub foostadii ka shubbaad istii oo weel kale ku shubbaad istidhi inta hore markay sidaa uga shubanto inta foostada ku soo hadhay qollatiin markay ka yaraadaan yaa nijaasaynaya foostadii ayaa nijaasaynaysaa laakiin markay haddana iyagoo wada dhammaystiran ay takale galaan hadday takale qolatay noqdaan waxaa laga eegaya un urtii iyo dhadhankii iyo midabkii daahir bay haddana iska noqonayaan wahaakada macnahaan isku soo xidhno almaau biyuhu qaliilu waa kuwa yar iyo wa kaiirun kuwa fara badan alqaliilu kuwa yari maa kuwa weeyaan duuna alqolatayn qolataynka ka yar walkaiiru kuwa kaiirka ihna qolataani waa laba qolataan iyo fa agaru wax kasii badan alqaliilu kuwa yariyo tanajasu way nijaasoobi biwuquuci najaasati nijaaso ku dhacda fiihi dhexdooda way lam yataayar ynu doorsoominbe walmaau biyaha alkasiiru faraha badanina laa yatanajasu ma nijaasoobo ilaa idaa tagayara marka uu doorsoomo dacmuhu dhadhankiisu mooyaane ow lownuhu ama midabkiisu mooyaane ow riixuhu ama urtiisu mooyaane in sha allahu tacala halkaa ayuu inoogu joogi doonaa wallahu subxaanahu tacaala alaa waclam